بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف إسناad الأفعاal إلى الضماير أفعaaشha ضماayرta in loo tiiriyo xukم الصحيiح dersiga marka waa dersi iska fudud waa didinaynaa الsaalim laa yaطرأ عalayhi تغyiir saalimka wax isbedela kusoo kordhi maayaan goorma marka damaa'irta loo tiiriyo saasuu ka wadaa cinda isnaadiha ama cinda isnaadihi ilaa adamaa'ir maadin saalimki soo maadi soo mudaaric soo amar inta wuu keeni doonaa mutakalim maadiga marka wu le mutakalim iyo iyo gaa'ib nasartu nasarna aa leedahay damiirka la xidhiirsaday waa ta'daas iyo nuuntaas wax isbeddela kuma imaanin soo ma aha isbedelka ku yimidna waa isbeddel sarfigu uusan qiimaynayn isbeddelka ku yimid muxuu ahaa hadduu markiisii hore nasara uu ahaa ficilka akhirkiisa in la reebay liitisaalihi bidamiiri rafcin mutaxarik nasartu nasarnaa mukhaatabka waxaa leeda nasarta nasarti nasartumaa nasartum nasartunna almuhana almukhaaab muhanaha mukhaaabka ah waa nasartumaa mushtarakun waa mushtarak wuxuu ka dhexeeyaa musanihii mudakarka ahaa iyo musanihii muanaska ahaa mushtarak ka wadaa laba dakar haddaa la hadlaya nasartuma laba muanasa haddii aa la hadleena nasartuma ghaayib waxaa leedahay nasara nasarat nasara nasarata nasaru nasarna mubaarica mutakalim waxaa leedahay ansuru nansuru mukhaadafkiina tansuru tansuriina tansuraani tansuruuna tansurna almuhana almukhaaab muhanaha mukhaadabka mushtarak waa mushtarak bayna adakarayni walunhayayn haayibka waxaa leedahay yansuru tansuru yansur huwa tansuru hiya yansuraanihumaa tansuraanihumaa yansuruunahum yansurnahunna alamru amarki waxaa leedahay unsur unsurii unsuraa unsuru unsurna unsura haddii waa mushtarak la socaya xukmu lmahmuus xaaluhu ka xaali lficli saalim xaalka mahmuuska ficilka saalimkaa xaalkiisoo kale waaye oo muxuu kula mid yahay fii cadami darayaani اtagyiiri calayhi wax isbedel inaysan kusoo kordhayn almahmuuzu lawal mahmuuzulfaa mahmuuzul awal wuxuu la jeedaa mahmuuzulfaa maadin waxaa leedaha amartu amarnaa waa mutakalimkii mukhaaabkiina amarta amarti amartuma amartum amartunna musanaha mukhaaabka waa mushtarak gaa'ibkii waxaa leedahay amara amarat amaraa amarataa amaruu amarna mudaaric waxaa leedahay aamuru muru aamuru hamsadii labaad alifaa loo rogay markiidii horena waxay ahayd muru bihamsatayn oo midda horena maftuuxa ay tahay midda dambena saakina faqulibat athaaniyatu alifan lisukuuniha wainfitaaxi maa qablahaa qaacidadiina saasay ahayd laba hamso haddii fii awali lkelima ay ku kulmaan midda hore mutaxarikay tahay midda dambena saakina midda dambe oo saakinada waa in loo bedelo xaraf u mujaanis ah midda hore xarakadeeda wamadan ibdil haaniya alhamzayni min kilmatin in yaskunka aahir watumin wamadan ibdil mad u bedeluu yidhi madka hadda waa aliftan oo kale ilaan waa xarfumadani waa xarfumad wamadan ibdil mad u bedel haaniya alhamzayni labada hamzo midda labaad in yaskun haanigaas hadduu reeban yahay midda labaad oo bedel hadday reeban tahay ka aathir watumin sida aathir iyo uutumin oo kale na'muru laakiin hamzada labaad na'muru laakiin hamzada nuunta ka dambayda ayada alif looma bedelin sababtoo haddi laba hamso ma kulmin tamuru waa mutakalimkii mukhaaabkana waa tamuru tamuriina tamuraani tamuruuna tamurun almuhana almukhaaab mushtarak qaa'ibka maxaa leeda yamuru huwa tamuru hiya yamuraani humaa tamuraani humaa yamuruuna hum yamurna huna mur anta muri anti mura antuma muruu antum murna antunna walaaslu asalku wuxuu ahaa fii mur wuxuu ahaa u mur saasuu ahaa markeedii hore ilaan wuxuu ku jiraa maskuunu thaani ficilka amar oo xarafkiisa labaad uu reeban yahay waxay ahayd in hamsatu wasli lasoo jiito ficilka awalkiisa laba hamse ay ku kulmaan oo la yidhaahdo markaas u mur kadibna hamsada labaad waaw loo bedelo oo la yidhaahdo uumur ilaan qaacidiyad hadda aan sheegaynaa sida ahayd laakiin ma dhicin carabtu likahrati اlisticmaal inay hamsatu wasli soo jiitaan iska dhaafi midii faa kelimaha ahayd ayay iska tuureen markaasa waxaa soo hartay mur oo ah cul faxudifat ilhamsataani labadii hamso waa la jaray hamsatu wasligii iyo hamsadii faa-ul kelimaha ahayd lihiqali lafdi bihima waxay labadooda ku dhawaaqida lagu dhawaaqa ah culaysaa ku jira wa miluhu waxaa la mida ah khud asalkiisa u khud buu ahaa wa kul asalkiisa u kul buu ahaa almaamuuz اlwasط maamuuz lcaynka saaltu saalnaa waa mutakalimkii mukhaaabkana saalta anta saalti anti saaltumaa waa mushtarak antumaa saaltum saaltunna sa'ala sa'alat sa'alaa sa'alataa sa'aluu sa'alna almudaaricu as'alu nas'alu mukhaaabkiina tas'alu tas'aliina tas'alaani tas'aluuna tas'alna qaa'ibkiina yas'alu tas'alu yas'alaani tas'alaani yas'aluuna yas'alna alamr waxaa leedahay is'al anta is'alii anti is'alaa antuma is'aluu antum is'alna antunna wayajuusu waxaa bannaan sal salii salaa saluu salna ayaa bannaan waanu soo marnay almahmuudu laakhir mahmuudu laamka almaadi waxaa leedahay mutakalim markuu yahay qara'tu qara'naa mukhaatabkana qara'ta qara'ti qara'tuma qara'tum qara'tunna qaa'ibkiina qara'a qara'at qara'aa qara'ataa qara'u qara'na almudaaricu waxaa leedahay aqra'u naqra'u aqra'u ana naqra'u naxnu taqra'u anta taqra'iina anti taqra'aani antuma taqra'uuna antum taqra'na antunna yaqra'u huwa taqra'u hiya yaqra'aani humaa taqra'aani humaa yaqra'uunahum yaqra'nahunna ficilka yaamur waxaa leedahay iqra iqra'i iqra'a iqra'u iqra'na alficlu lmudaacaf ficilka mudaacafka ah waa hulaathi iyo rubaaci hulaathi iyuu ku bilaabay ahulaathi maadigiisa shadadtu a leedahay markii sii hore shadda soo ma ahayn shadadtu waa la kala furfuray maxay tahay labada xaraf ee laysku idqaamaa kan horena waa inuu saakin yahay kan dambena waa inuu mutaxarik yahay laakiin taa u damiir ficilka markay la xariirsado sidaas cagsigeedaa dhace midka dambena waa inuu noqdo saakin kan dambena waa inuu mutaxarik noqdo idqaamkii saas daraaddeed waa buray baطla اidqaam taa u damiirka markuu la xiriirsado yabطl اidqaam in la kala furfuro marka waajib ay noqoto oo la yidhaahdo shadadtu waan adkeeyey shadadnaa waan adkeynay fuka lidqaamu idgaamki waa la kala furfuray wujuuban <clears throat> mukhaaabka waxaa leedahay shadadta shadadti shadadtumaa shadadtum shadadtunna dhammaantiis waa kala furfuran yahay soo maaha qaa'ibka waxaa leedahay shadda oo idqaaman yahay shaddat oo idqaaman yahay shadda shaddata shaddu shaddadna goormuu kala furfuran yahay nuunu niswaha ilaa nuunu niswaha waa damiir marfuuca oo shaddadtu uu la mid yahay saas daraaddeed in la kala furfuro waajib ay noqotay almudaaric waxaa leedahay ashuddu nashuddu idqaamku waa sidiisii waa mutakalimkii mukhaaطibka waxaa leedahay tashudu tashudiina tashudaani tashuduuna tashdudna goormuu kale furfuran yahay nuun niswaha ila nuuniswuha nuun niswuhu waa damiir marfuuca o in la kala furfuro laga maarmaanay noqotay tashdudna la yihaahdo qaa'ibka waxaa leedahay yashuddu tashuddu yashuddaani tashuddaani yashudduuna yashdudna nuun iswa baa kale furfuran yahay alamru waxaa leedahay ushdud aa leedahay haddaad doontana shudda aa leedahay labadaba waa kuu furan tahay inaad idqaamto iyo inaad idqaamka iska dhaafto labadaba ku furan tahay inaad idqaamto oo tidhaahdo shudda alxabla shudda iyo inaad kala furfurto oo tidhaahdo ushdud labadu bay ku furan tahay markaan uu yahay ushdud waa waadix ilen udkul buu la mid yahay wax dhiba mala laakiin shudda marka uu yahay see shudda ku noqday markiisii hore ushdud saasuu ahaa markii hore hadalkii saasuu ahaa waxaa la damcay in labadan daal la isku idqaamo see la idqaami karaa daalka hore in xarakada laga qaado shiinka loo naqliyo kadibna labadooda la isku idqaamo miyaysan ahayn daal ka hore markaa xarakada aa ka qaado damada ee shiinka aa saarto mutawaslig waa ka maarmee soo maaha waa ka maarantay laakiin iltiqaa saakinaynaa meesha yaalla iltiqaa saakinaynka xaggee ka yaallaa xaggee ka dhacay labada daal ileen kan dambena markii hore uba reebnaay kanna markii xarakadaa ka qaaday wuu reebmay labadooda marka si la isugu idqaamo waxaa la sameynaya kan dambaa mutaxarik laga dhigaa ilan idqaamkiina waa la rabaa iltiqaa saakinaynkiina in laga takhalusaa la rabaa labadaas arrimoodba in laysku fuliyo in laysku idqaamo iltiqaa saakinaynna laga takhaluso see la yeelaa waa laysku idqaamaaho kan horena saakina ka dhiga kan dambena mutaxarik kan dambe markaa mutaxarik a ka dhigto iltiqaa saakinaynka meeshuu ka baxay maxaa lagu xarakeynaya marka akhafu lxarakaat oo a fatxada muxuu noqday markaas shudda saasuu noqday gabadhii waxaa leedahay shuddii shudda shuddu ushdudna nuun tawkiidka markii meesha u yaallo in la kala furfuro waa laga maarmaan arubaaci mudaacafka rubaaciga ayuu ka wadaa maadiga waxaa leedahay zalzaltu aniga ayaa ruxay zalzalti zalzaltumaa zalzaltum zalzaltunna zalzaltumaa waa mushtarak gaaibki waxaa leedahay zalzala zalzalat zalzala zalzalata zalzalu zalzalna mudaarica waxaa leedahay uzalzilu nuzalzilu markuu mutakalim yahay mukhaadabkana tuzalzilu tuzalziliin tuzalzilaani tuzalziluuna tuzalzilna gaaibkii yuzalzilu tuzalzilu yuzalzilaani tuzalzilaani yuzalziluuna yuzalzilna amarka zalzil zalzili zalzilaa zalzilu zalzilna wa tulaaxidu waxaad u jeedaa ana xaala almudacaf arubaaci mudacafka rubaaciga xaalkiisa ka xaali lficli saxiix inuu la mid wax isbedel kuma soo kordhin uu ka wadaa isnaad alafcaali almuctalati ila adamaa'ir afcaasha muctalka damaairta in loo tiiriyo wax haddaan soo marnay maxay ahaayeen saalimkii iyo maamuuskii iyo mudaacafkii haddana waxaan gelaynaa muctalkii almithaal muctalka marka waxaa noogu jira saddex nooc mithaal iyo ajwaf iyo naaqis iyo lafiifka oo naaqiska kuxuqun ah ilan lafiifku naaqisku kuxuqun yahay saddexdaas nooc waa almithaal wacada almaadi waxaa leedaha wacadtu wacadnaa waa mutkalimkii mukhaaabka wacadta wacadti wacadtuma wacadtum wacadtuna wacada wacadat wacadaa wacadataa wacaduu wacadna waxmaa ka cadfan maadiga waxba kama cadfana mudaarica acidu nacidu tacidu tacidiina tacidaani taciduuna tacidna acidu nacidu marka la yihaahdo maxaa xadfan faaulkelimihii acidu nacidu tacidu iyo tacidaani iyo taciduuna iyo tacidna kulli waa ka wada xadfan yahay xamlan calaa yacidu yacidudaasa lagu xambaara yacidu kana asala marka xadafka ilan waawdu markay dhacdo bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazima a la jaraa laakiin hadday dhacdo bayna taa-in maftuuxatin wa kasratin culays ma jiro laakiin waxaa looga jara waa xamlan calaa yacidu yacidu huwa tacidu hiya yacidaani humaa tacidaani humaa yaciduuna yacidna kulli waa ka wada jaran tahay alamru wuxuu yahay cid cidi cidaa cidu cidna ficilka amarna waa ka wada jaran tahay faarukelimihii xamlan cala lmudaaric mudaarica lagu xambaara wa tulaaxidu waxaad arkay ood ujeeda ana xarfa alcilati xarfu cilahe waawdii oo faa ahayd xudifa in la jara fii suuratay اlmudaarici wاlamri labada suuro oo mudaarici amarka ah mihaalkii isagoo yaa-i ah yasuura ah. bidami الsiini wa kasrihaa yasiru iyo yasura labadaba yasira dheh iyo yasura yasira sida calima yasura sida xasuna haddii la yidhaahdo yasura bidammi bimacnaa sahula waaye wa minhu alyusru yasura alamru bimacnaa sahula waaye haddii laakiin la yidhaahdo yasira ka calima famacnaahu taciba waa daalay waaye labadaas macnay kala leeyihiin almaadi waxaa la yasurtu yasurna yasurta yasurtu yasurtuma yasurtum yasurtunna yasura yasurat yasura yasurata yasuru yasurna almudaari waxaa leedaha aysuruna aysuru taysuru taysuriina taysuraani taysuruuna taysurna qaa'ibkii yaysuru taysuru yaysuraani taysuraani yaysuruuna yaysurna ficilka amar waxaa leedahay isur aa leedahay isuri isura isuru isurna watulaaxidu waxaad u jeedaa ana alficla almithaal alladii fii awalihi ya ficilka mithaaliga ah oo awalkiisa ay ku jirto yani mihaalka yaa-iga ah lam takhtalif xaaluhu can xaali lficli saxiix xaalkiisa xaalka ficilka saxiixa inuusan waxba uga duwanayn wax isbeddel maa ku yimid maya laakiin mihaalkii waawiga ahaa isbeddelaa ku yimid isnaad lficli lajwaf ficilka ajwafka ah tiirintiisa wallahu aclam markaas ka jooga